بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu لله صلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين أmا بعد qال المصنف رحimه الله تعالى فصل in calima bالسلcة عayبا لزimه an yubayinahu wuxuu ku saabsan yahay in calima hadduu ogaado qofkii badeecada lahaa bisilcati badeecadiisii cayban cayb hadduu ka ogaado waxaa la gadanayo ee baayaca uu watoo dhan baa silca la yidhahdaa xoolaba ha noqdaane badeeca la yidhaahdaa hadduu ceeb ka og yahay lazimahu waxaa ku waajibaya oo ku laazimaya an yubayinahu ceebtaa inuu caddeeyo xadiidkii xakiim bin xusaam radia allahu canhu nabiga alayh الsalaam waa ki yihi fain bayanaa وصدقa fain صدقa وbayana burikat beycuhuma ya fي beycihima waa loo barakinaya wain kadaba wakatama muxiqat barakatu beycihima bu nabg alيه الsalatu wasalaam yiri hadday been isku sheegaan oo wax isku qariyaanna beecoodii barakadiisi baa la baabi'inaya hadday run isku sheegaan o isku cadeeyaanna waa loo barakey buu nabi sala allah alay wasalam yiri marka lazimahu an yubayina waa inuu caddeeyo wixii ku dhaafi ku dhaafo oo maadi ah wixii dhaqaalaha ku dhaafi ku dhaafo laakiin hadduu caddeeyo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey ayuu u barakeynayaa fain lam yubayinhu hadduunan cadaynin in lam yubayinhu hadduunan cadaynin oo uu qariyo ama beenba ka sheego faqad gasha waa khiyaamay wuxuu nabigu alay salaam yihi man gasha falaysa mini iga mid ma aha riwaayo kale man gashana falaysa mini iga mid ma aha laysa mina dariiqadaanadi iyo wadadaanadi ma haysta ninka asaga markuu ku arkay ninkii suuqa fadhiyey ee badeecadii ama raashinkiisii oo roob ku da-ay asaga wuxuu ku shubay ma roob baa ku da-ay laakiin korkay ka angegto ka kowraxday gudahana way ka qoyaneed raashinka ama galeyda iyo masagadooyinka waxyaalahaasna markay qoyan yihiin hadde waa ka culus yihiin marka kale oo xabadii baa yaa ballaaranaysa marka wuxuu yihi waxaa dhacay markuu nabigu yiri gacanta geliyey wuxuu yihi asaabat الsamaa ya rasuul allah samadii roobkii baa ku da-ay markaasu wuxuu yihi afalaa jacaltahu kor bax u yeeri weydi ka yaraahu naas say dadka arkaan man gasha falaysa mini buu nabig alay slam yiri walbaycu saxiixun beycuusa saxiix weeye qish buu la yimid ninkaas dembi buu la yimid qariyey ee beenta sheegay laakiin beeci waa asaxay shuruuddii beyca ee kale iyo cuquudda waxay loo shardin jiray ee kale ee beyca arkaan iyo shuruud u ahaa waa oofsaday waa laga helay laakiin nahyiga asaga ahee uu qofka asaga ku dhacay waa wax ka baxsan markaas oo khayaamo iyo arrimo kale oo la yimid weeyaan marka beyci waa asaxay buu kuleeyahy waxay u daliishanayaan qowluhu alayه الsalaam muxiqat muxiqat barakatu beycihima muxiqat beeci barakadiisi baa laga qaadi ba la yidhi lama dhihin lam yasix beeci ma asixin lama dhihin waxaa li barakadii beeci ayaa laga baabi'in macnaha beeci waa ka asaxay lakin baraka ma leh saas ka dhiganta halkaasay ka fahmeen beeci inuu asaxay faida طalaca almushtari qofkii wax soo gadanaya hadduu ogaado oo u daalacdo calaa caybin ceeb buu daalacday ceebbu wixii uu soo gatay ku arkay macnaha saas ceebtaasoo kaana ahaatay cinda albaayici baayici neefkan iska lahaa ama waxaan iska lahaa agtiisa ayay ahayd beecdan iyo ceebtan ahayd ceeb xaaditha maaha ceeb oo cusub oo soo dariday ee qofkii markuu wax soo gatay kadib gacantiisa soo gashay ku dhacday maahee ceeb qofkii baayic ahaa ee alaabta iska lahaa uu ku ogaa ama waktigiisi u haystay ceeb ay lahayd neefkan ama badeecadan ayuu mushtariga ku arkay markuu neefkii gatay ama badeecadii gatay gurigii la tegey khiyaaru majliski dhammaaday hadduu imaadayba wuxuu arkay badeecadii oo ceebaysan maradii oo dhexda ka jeexan buu arkay a neefkii oo naas go-an buu arkay oo naas la-aana gaarigii oo wuxuu arkay baa motoorkiisa qariban yahay ceeb buu ku arkay falahu waxaa u sugnaaday mushtarigii alraddu inuu iska celiyo khiyaaru khiyaarul ceeb baa la dhahayo waa radin karaa shardiise waa in ceebtuna ay ahayd ceeb qadiima oo horreysay oo isaga ka horreysay marku kusoo shaqaystay maalmo u wanwatay hadduu ceeb xaaditha u kula ordo lama ogolo waa celin karaa lakin haddii ceebta horeysay wuxuu nin oo neefka iga gaday ama waxaa iga gaday ceebtanaan ku arkay igaho ho xoolaha igala soo celi wa daabituhu daabitu alcayb ceebta ayada ah daabidka iyo waxa lagu garta ee qaacidada u ah ma yani markaa laleeyahay ceeb ku arkay badeecadiibu u celin darteed laleeyahay ceebta loo celinayo badeecada qofka mushtariga uu ku celin karo waxa loo babdiyo ee lagu ogaayo qaacidada ah waa inay tahay ceeb kasta maaha yan wax yaroo iska macquula iska macnaan lahayn oo yar wax saasoo kale maaha fadax baa muddo iyo waxaa la rabaa ceeb keeni karta nusqaan keeni kartaa la rabaa taa way midda la celinayo wa daabituhu ceebtaa yadee radiga waajibsanaysa ama radiga qofka u banaananayso daabitkeeda ama qaacidadeedu maa ceeb weeyaan naqasal cayna cayntii nusqaamiya cayntii shaygaad soo garatay ama badeeca ama xoolo noolaha wax nusqaamiyey oo qiimihiisa hoos u dhigay awal qiimata qiimihi bu nusqaamiyey daatadii shay u nusqaamiyey ama qiimihii buu nusqaaminaya haddii dib suuqa loogu celiyo nuqsaana nusqaan bay nusqaaminaysaa yafuutu bihi bisababihi sababtiisna uu tagaya garadun qarad iyo dan saxiixu saxiixa danti laga lahaa badeecadan iyo wixii laga rabay inuu faa'iideeyo iyo haddii la dhaho suuqa lagu celiyo wixii la rabay in laga helo ceeb nusqaaminayso waa inay tahay ceebta ayada ah ee qofka mushtarigaah hadduu ku arko badeecada uu celin karo laakiin ceebaa waxba nusqaaminaynin caynti ma nusqaaminin qiimihina ma nusqaaminin qaradkii ah, saxiix ahaana waxba ma yeelin hadday tahay waxba ma celinayo macnaha saas wabaabiduhu baabidu alceeb maa naqasa waxay nusqaaminayo wey alcayna caynta aw ilqiimata qiimihii buu nusqaamin korka waa ka hagaagsay lakin qiimahaan bu hoos udhigi nuqsaana nusqaantaasoo yafuutu uu tagaya bihi bisababi nuqsaani aradun baa tegi qaradkaasoo saii saxiixa laga lahaa ayaa hoos u dhacaysa wاlgaalibu sida gaalibkaana fii mili dalika ceebaha noocaasa fii mili dalika almabiic mabiicdaas noocaas ahe ceebtaasi wax nusqaaminayso inay badeecadu ay leedahay cadamu waa inayna lahayn a wاlgaalibu fii mili dalika almabiici cadamuhu asalku waa sidaas oo qofna ceeb muuqata oo neefkii wax yeelaysa lama soo istaagayo mana qarinayo fi lghaalib laakiin hadday dhacdo wey hadday dhacdo ceeb nusqaaminaysa xoolihii cayntiisii iyo qiimihiisii waa la celinaya macna wاlghaalibu sida haalibkana uu yahay fii mithli dalika almabiic mabiicdaas oo kale cadamuhu ceeb inta badan mabiicda in laga waayo ay tahay ayuu la imaaday oo qofka isagaa ku gatay marka waa la celinaya manaa saas fa yuraddu waa la celinaya in baana hadduu cadaado alcabdu adoonkii uu soo gatay khasiyan xaala kowniga u yahay khasiyan nin baa wuxuu soo gatay adoon suuqa waxaa caddaatay adoonka inuu yahay mid dhufaanan oo xiniyaha laga siibay adoon dhufaanan wey ah. aw mase baana waxaa caddaatay saariqan tuugba inuu yahay qofkii soo gatay ama adoonka soo gatay inuu tuug yahay baa la ogaaday oo reerka markaaba ku kici doono aw mase yabuulu inuu kaadin baa caddaatay fi lfiraashi gobashii habeenkii horeba kaadidii gobashi ba kusii daayay wahuwa kabiirun waana qof weyn ilma yar hadduu yahay waa ka weynaan doonaayo yaa la dhihi lahaa qof weyn oo amkankaadinaya oo cudur haya waxaana caddaatay cuyuubtaasi waa cuyuub naaqisa ah waxay nusqaaminaysaa cayntii ama qiimihiiba nusqaamin qaradkii laga lahaa shaygana hoos buu dhigayaa haalibkana de waxay ahayd in ceebtaas oo kale aynan mabiicda ayna lahayn saasaa yaa haalib ah oo haalib maaha de inuu adoon qofka asoo weynkaadiy inuu waxaas ma ahayn falow iطalaca cala alcaybi hadduu ceebtii ku daalacdo qofkii mushtarigahabaa ceebtii ogaaday goormuu ogaaday bacda talafi lmabiici mabiicdii uu soo gatay ee uu la soo wareegay markay dhimatay kadib alaabtii uu soo gatay waa ka jajabtay ceeb bay lahayd hore laakiin waxaan hadda jajabiyey maaha ceebtii hore maaha wax kala ku dhacay shil baan ku dhacayo neefkii baa gacantiisa ku dhintay falow iطalaca calى alcaybi bacda talafi اlmabiic mabiicdii markay dhimatay uu celin lahaa gacantiisana ku dhimatay kadib ayuu ceebtii ayuu ogaaday oo layihi naifki asaga waagaa soo gaday siaa saasu ahaa baa la yidhi ee kaa dhintay ah, tacayana waxaa caynoobaya alarshu in la kabo kabitaan baa waajibaya arshigu waxaa la yidhaahdaa wixii qiimaha shayga uu lahaa ka nusqaamay ee ceeb ahaa in la kabo marka wuxuu leeya naifka waa dhowtay gaday ee gacanteeda soo galay libaaxana iga cunay markii dambe neef ceeb taala buu ahaa suuqa waxaad iga siisay iyo wuxuu ahaana wuu kala yahay hadduu fayow yahay suuqa saas iga siisay buu ahaan lahaa laakiin isagoo naaqisa oo ceeb leh ayaad iga gaday a markaa kun shilin baad iga siisatay sideed boqol buuna suuqa markaasoo kale ka joogay neefka noocaasa laba boqol soo celi neefkii dhiman yihi neefkii soo celi neefkii ma soo celi kara duruwaadaa cunay laakiin labada boqol si lacag dheeraada iga kala socotee saasuu falow iطalaca cala lcaybi hadduu daalacdo mushtarigii bacda talafi lmabiici mabiicda markay dhimaato kadib tacayana waxaa caynooba alarshu bes ilan raddi ma suuroobayo ma celin kale nusqaantii inuu kabo un ori kabule aw mase iطalaca wuxuu daalacday bacda zawaali milki milkigii uu qofka waxaan uu soo gatay uu mulkiyey markiu zuulo kadib canhu xaggiisa uu ka zuulay oo mulkigii maxaan zuuliyey bibaycin isagii baa sii gatay aw kayrihi ama keyrkiis qof yuu siiyey hibe oo kale iyo lam yakun lahu ama sugnaana dalabu larshi inuu kabid uu dalbo alaan hadda neefka asaga ahae laga gaday isagoo ceebaysan hadduu ceebtaa ku ogaado uu celin karay ceebta hadduu ku ogaado uu celin karay hadday ka dhintana arshi uu qaadan lahaa kamana dhibanin mana celinine asagii baaba sii gadayba nin kale ka gaday marka ma dhihi kara neefkii waagaan kaa gaday anaan sii gaday ceebtaasuu lahaay ceebti keen ma dhihi karo lam yakun lahu dalb larshi alaan waxaa dhici karta neefki inu dib ugu soo laabtaa dhici karta ha sugo neefka oo saga hadda iska sii gaday inuu kusoo noqdo oo uu iqaalo sameeyo beeci ka noqdaa dhici karta inuu maaragtay hibo u siiya qofki iska soo siiyaa dhici karta inuu dib damba uga soo gatay ka gatay baa dhici karta markaasuun asagii iyo ninkii hore waay hore ka gatay ha wada hadlaano a ah, hadda aad garatay dib u garatay waxba ma weydiin karti madaba socon kartid lam yakun lahu ama sugnaana dalab larshi inuu eh, nuqsaantii uu kabitaankeedii dalbo aalaana hadda wixii neefki u iska gaday ee uu sugi muxuu sugi wuxuu le fain rajaca hadduu soo laabto bacda dalika markuu iska galay kadib uu kusoo laabtay dib uu neefka usoo iibsaday uu soo ceshaday khiyaaru majlis buu lahaa ama khiyaaru shardiga ah, uu soo ceshaday iqaabuu dalbay wuxuu war ii waa loo celiyey neefkii waa kusoo laabtay falahu markaa waxaa u sugnaaday mushtarigii waa kii hore wow alraddu inuu celiyo neefka asaga oo dhaso uga soo noqo neefka haa ceebtanuu lahaa ninkii hore ka gatay baana ku ogaa haddaan celinaya lacagtayda hore isoo celi marka waa dhihi karaa ma fahamta arrintaas masaxuba isku noqonaysa ayib falahu raddu wain xadatha hadduu ku soo dariyo ceebtu in xadatha cinda almushtari mushtariga wax soo gatay neefka soo iibsaday agtiisa wuxuu neefki uu yahay baa waxaa soo dariisay caybun cayb in xadatha caybun ceeb baa soo dariisay xaala kownihi shaygii uu yahay cinda almushtari mushtarigii oo haya iyo ceeb ka soo dariisay ceebtaasoo aakharu kale ceeb kala kusoo derisa nabig ka ceeb horu lahaa wuu soo gatay qofka isagoo ceeb leh isagoo weli ceebin buu gacantiisi haddana ku ceeboobay gacantiisiibu haddana neefkii nabar ku yeeshay ilbaab ilba beelayba isagoo gacantiisi ku jira see la yeeli tacayana waxaa caynoobaya nacam caynun aakhar dhukaadi waxbaan kor kusaxay mithla an yaftadbal bika soo ima qoro inta kor baan ku qortay dayib wain xadaثa hadduu soo dariyo cinda اlmushtari caybun cayb baa soo darisay aakharu kale mila an yaftadba wuxuuba wuxuu zuuliyey iftadba wuxuu zuuliyey albikra bikaaradi bikaaradu zuuliyey addoon gashaantiuu soo guursaday iyo soosoo iibsaday iib weeyaan waa lasoo gadanayaa wuu soo gatay markuu soo gatay yuu u galbooday bikaara ahe bikaaradii buu zuuliyey ceeb kalaa soo baxday gobashiiba ku kaadidaa dhib kala dhacay ceebtaa ceeb horeo qadiim arkay asaga gacantiisana uu ku ceebeeyey oo gabadhii gacantidaheed waa bikaarijibiyo garoob buu ka dhigay a ceeb harana waa laheyd see layahay marka halkanuu ka hadlaya tacayana waxaa caynoobaysa alarshu arshi unbaa caynoobi celis ma jiro wamtanaca waxaa mancoobaya alraddu celis waa mancoobaya wuxuu leeya war adoontii aad soo kaa gatay ceebtaasay laheyd nusqaantaasaa marka ku iyo qabtay beeciyaad igaga gaday marka ma mudneene iisoo celi ziyaadadii ziyaadadi isoo celi hon baa le ziyadada loo celinaya ama addoonkiiba addoontii baan celini ma dhihi karo maxaa yeelay asaga laftirkiisaa ceebay oo mtanaca waxaa mancuuba raddu baa mancuubaya inuu hadda ninkii hore kuba raadli noqdo ceebtan damba mooyeene tanuu kuusoodaa wuxuu ku yidhi fa in radiya albaayicu hadduu baayici ku raadli noqdo bilcaybi ceebta cusbeed ee mushtariga gacantiisadii ku jirta ay ceebowday yani musqaadii gaadhi baa loo jeeda ceebtee hadduu baayici ku raadli noqdo oo ira war addoonteeda isoo celi bikaaradeeda ha zuusha hadday rabtee isoo celi ana lacagtaan aan kuu celin hadduu yidhaahdo lam yakun lilmushtari mushtarigii soo gatay ooma sugnaanin dalabul arshi inuu nusqaantii kabitaankeeda u dalbo ooma sugnaanin asagana wuu nusqaamiyey arshigii hore iyo mxuu nusqaantii hore iyo ceebtii hore waan kuu soo celinay iisoo kab ma dhihi karo sababtoo ah asagana waa ceebay adigana bikaanibadaa zuulisay ceeb horena waa ilaheed isdhig wey isku dhig wey marka isku dhig anaa raalli ku ah ceebtan dambe adiga aad ku samaysay iisoo celi bule lacagtaadina hoo wax arshigi hoo loo kabaayana ma jirto wuxuu leeya fain kaana alcaybu lxaadiثu ceebtan soo dariday hadday tahy laa yucrafu midaan la garanaynin maxaan la garanaynin alcayb اlqadiimi baan la garanaynin ceebtii ka horreysay baan la garan karin ilaa bihi bisababi ixdaaثi اlxaadiثi ceebtan xaadidka cusub in lasoo darisiiyo la sameeyana mooyaane ceebta hore lama iktishaafi karo lama ogaan karo laba ceebood baa meesha jirta ceeb hore iyo ceeb dambe ceebtan hore lamaba ogaan karo in neef wixii isagaa la ceebeeyo mooyane nusqaan lagu sameeye in nusqaan lagu sameeyo mooyeene ceebti lagu ogaan karo fa in kaana alcaybu hadday ceebtu tahay alxaadiidu soo dariday mushtariga soo gatay atiisa ceebta neefkan u gaaray ama shaygan soo gatay ceebta gaadhay ceebun ceeb weeyaanoo laa yucrafu aan lagu garan karin alcaybulqadiimu ceebtii hore ee daba socotay raad qaadaysay ma ogaan kartid ilaa bihi ceebtan xadiidkeeda soo darisay inaad ku samaysa mooyeene see la yeeli oo see ku dhici kartaa midaalka waa kan ka kasrin la jabiyo wey wlbaydi ukuntii lajabiy wey wadhaxo wax lamida haddaa hadda aad dabcda inaad soo garato qare qaraan inuu bisil yahay oo biyo leeyahay iyo inuu biska baftoo iska cad yahay see lagu kala ogaan karaa korka baa laga tataabani mararka qaar wa kawkawkazi kawkaw wax kuma jiro a marka waxaa la dhihi haya ii dulali ii dulali baad leedahay waa dulashan toori baa laqaadi agga laga qoqaari agga laga qoqaari dhexdaasaa laga gelini suruq waa lasoo bixini ma aragtaa isagoo guduudan dhicir guduudan oo si fican u bislaada haduu yahay waa sax qalqaadan oo lakasan ma ahee isagoo calad soo bax ka hor oon biyaba lahayn ah adi waad ka boodeysaa ceeb buu yeeshay oo qara aan bisleen ayuu qof kale isagaa kaa gadi rabay soo ma laakiin adigana ceebba u yeeshay oo dulalinta dulaysay wey dulalintanaa dulalisay waxaa keentay ceebta hore uu leeyahay la ogaan karin ilaa la duulaya mooyee in la duweliyo mooyaane ma dhihi kara marka war adaaba adiga laftigaada aadba u keenta ma la dhihi kara maya ninkii hore ka cibowday ninkii hore ka gubatay wey macnaha saas wuxuu yihi fain kaana alcaybu lxaadiثu ceebtan xaadidka hadday tahay laa yucrafu lcaybu lqadiimu baa la ogaan karin ilaa bihi bisababihi xaadidkan mooyaane ka kasir badiiqa qariyo la jebiyo o kale walbayd ukunto la jebiyo o kale ukuntan inay fuundo tahay iyo inay fiican tahay si lagu kala gaanaya waxaa lagu kala gaana ayada laftirkeeda waa in la fiiriyo waan kaa gatay la waan fiirin hadday fuundowdo miiskan ku saari aday kaa dhimatay odaadu jabiye an hadaa jabiye si ogaan karaa ceebtaas si kale kuma ogaadeen tanaa imaanaysa waa laga gar helay walbayci walbaydi iyo ukuntioo la jabiyey iyo wanaxwan wixii lamid ah oo saasoo kale lagu ogaado laa yamnacu raddu a raddi ma mancoobaayo a lam yamnac ma mancoobaayo oo aradda o lam yamnac ma mancin karo huwa asagu aradda ma mancin karo marka shayga asaga dadkii la dulooyey kadib ceeb la ogaaday waa iska celin kartaa Ah, ceebta hore ninka hore uu ka ogaa baad ku celin ceebta dambe xaadithada ma mancinayso in loo celiyo qofka waxiisii fain zaada hadduusa ziyaadiye calaa maa shay buu ka ziyaadiyey yunkiru lmacrifata ama tumkinu lmacrifatu bihi ceebta in lagu ogaado waxay suuragalaheed buu ka ziyaadiyey falaa radda ma celin karo qarahan wax yar duweeli waa laisku ogaaye oo ku tira wax yar ka duweeliye dhaxduu ku dhuftayba gebigiisibu ah, intuu qabtay buu kala dilaaciyeyba ceebtan maxaa lagu ogaan karay in yar baan ugu ogaan karin oo qofka haddii uu ku qanci waayo haruubkii yaraan mu ku ceshan lahaa ah, halkaas waa bislaan lahaa ama uu sugi lahaa qof kale fain zaada hadduu ziyaadiyo iktishaaf lcuyuubti calaa maa buu ka ziyaadiyo yumkina suuroobaysa almacrifatu in la garto bihi ceebta lagu garto yuu ka ziyaadiyey wixii lagu garan karay ama in lagu garan lahaa ceebtan in ka badan buu sameeyey falaa radda ma kama celin karo ah, adiga boo ceebaysay waxaa leeyahay soco wa raddi haddaba wa raddi markaan leeyahay sheegan aad soo garatay ceebta ku dhacday waad celin kartaa shuruud bay leedahay waxaa shardiga waxaa kamid ah an yakuuna inuu ahaado cala alfawri deg deg dirba wixii asagaa guri markaan imaata artay marada inay dilacsan sooma la soo orad isla markiiba soo celi maalmahan haysanayo aad orbi todobarisdood yaan haysan kadibna lagama aqbal lagama aqbali maayo yaa dilaaciye yaa haleeye yaa og wayushhidu wuuna maragelin fii ariiqihi cadlayn laba qof ama cadli nusakda cadlayn bay qortay hal qof xataa ku filanya wadadiisaas iyo arintaa markuu kudhex jiray iyo ceebta markuu arkay iyo dad bu maro gelin wxu ogaada maradan soo maratan ha inaan hortiidna ku jeexay oon galka waxaan ujeedaa aan kaga saaray eh, xaashida aan kaga bixiyey ma aragtaan ceebtaasay leedahay makhraati ka noqdo hadhowba makhraati buu gelin si hadhow nisaaca iyo dooda iyo khilaafka iyo waxaas dhan loo kor yeelo falow carafa alcayba hadduu ceebti ceebtiibuu gartay oo ogaaday wahuwa yusalla soo tukanay oon kaba gaari karinba wakti kale saas marada wxu arkay meel duleeshaba iska go-an bu arkay jaban baa sameeyey buu ku galay saas u wuxuu arkay midin china buu ku arkay china soo gaday yaa laga soo sameeyey bu arkay mara jaban laga soo gaday ishu kaga dhacday wuxuu arkay waxaa ku qoranba china lagu sameeyey salaada gudaheedi shaydan wax dhadaas waye aw ah, mise yaakulu asagoo cunto cunaayo ceebti arkay shayga asaga ahaa macaan buu oga gaday dhanaan waabkanba wuxuu cunaay ama ow yakula wuu yaqdi xaajata asagoo xaajo gudanaya ayuu ceebta ogaaday aw leylan habeenimo aan la guuri karin oo tukaamihii lasoo wada xiray ayuu ceebta ogaaday falahu waxaa u banaan ataakhiiru inuu dib u dhigo ilaa zawaali lcaaridi waxaa soo dariyey xaajaadkii iyo habeenkii iyo arrimaha intay ka zuulayaan waa sana allah noo bariyle waa iska saxanaya la dhimaayo xalaad la bariday xalay habeen bay loo xidhay dukaankii markaas waktigaasuu kula kaliy bishari tarki isticmaali waxaa shardiga ah inuu ka tago alistimaal istimal inu ka tago shardiga ah. iyo walintifaac inuu intifacsado ka faa'idaysto addoonkii uu soo gatay u raba inuu celiyo gobol bu egaadi lahaa maanta o dhan buu dhar ku dhaqanay oo dharka dhaq u lahaa oo musqulaha dhaq u lahaa oo meel jaban uu hagaajinayey amin dambe asagoo murxayma iyo keenaden oo xal uga kaadiyen gobashii lama aqbalayo bishardi tarki listicmaali isticmaalkiisa inuu ka tago walintifaaci inuu intifacsano inu ka tago mar ceebta arkayba banaanku istaagi isaga ma lahe haddii kale waxay noqonaysaa iftiyaat iyo xaq qof oo lagu isticmaalay bay noqon fa in akhara hadduu dib u dhigasi mutamakinan asagoo awood u ah makansaday inuu celiyana heli kara wax cawaarid iyo asbaab iyo cilana aysan jirin ayuu dib dhigay saqada raddu celinti horta waa dhacday celinti wa dhacday fawr bay aheed degdeg bay aheed waa dhacday maxaa soo haray wal arshu arshigana waa dhacay ah, raddi iyo arshi labadaba waa dhacday xilligeedii baad adigaa muddo badan isticmaalay wixii o dhan aa iska buriyey wataxrumu waxaa xaaraan masle kala la galay oo cudubta ku saabsan wataxrumu waxaa xaaraan atasriyatu in la gaaxiyo neefka neefka in la gaaxiya xaraana xalayto neefka in lalisa olaa laba cidmaal baa lalisaa habeenkii marka soo xaroodan waa lalisa aroortan waa la maalaa ilahay nicmadu nagu siiyey way kamid tahay khasaano wey walidalika nabiga alay salam yihi qofna neef xooli neef qof uu leeyahy una ka maalin ma jecel yahay xadkiin in gurigiisa intee la jabsado bakhaarkiisa wixii seefkiisi iyo qalabkiisi meesha ugu jirta khasaanadii intii lasoo fujisto alaabta laga soo gurto axadkiin ma rabaa diyaar muu yahay maya ninkan baa xoolahan candhadana waxay u tahay khasinad u tahay candhadana khasinad uha marka laba jeer baa la maalaa in marka habeenkii lalisi lahaa berri oo kale arbaca suuq usoo wadaa marka wuxuu yihi lalisin caawa saaka markii waagi baryan yaa lalisin buu yihi laba yani jamcu xalbatayn fi fi darci laba lismo yaa laiskugu geeyey candhadii neefki oo dhaqaaqir oo qanjibararsan yaa suuqa lasoo istaajiye nin walbao fiiriyo wuxuu neefka inuu caano ku taagan yahay caano badan ku fadhiyaan waxaa loo maleeyay marka inuu caano badan yahay haddii gurigii la geeyey caanihi ayagaha caano badan way noqdeen lama ogaan karo dib waxaa laga iktishaafay inuu neefkan isagaa laba jeer caanahood aan la lisin ayaa la ogaaday ama maalinta dambe ogaaday waka wa taxrumu tasriyatu horta waa xaaraan waxay xaaraan ku tahay mar waa waa khiyaano iyo qarar iyo mxuu aha qof aad khiyaamaysa weyaan ma banaano ka fainkatamaadi bay soo geli wakadabaadi midda labaadna neefka laftirkiisa dhibaataad geysatay waa dhibtay idaa neefka haddii caanaha laga lisi waayo waa xanuunsanaya dhib baa gaaraya marka xoolahana in la dhiba ma banaana wahiya tasriyadii baa lagu mithaalinaya lagu tacriifinaya hiya an yushadda albaayicu an yashudda waa inuu maro albaayicu qofkii baayic ahaa ee neefka iska soo gadayey akhlaafa albahimati xoolihii ibtoodii buu marayaa akhlaafku waa ibta wey xalabada wey neefkii ibta ka mari waxaa loo jeeda caanaha raba laga xidhaay waa ibt neefki weysha inay nuugtaa la diidi ama nirita inay nuugtaa la diidi akhlaaf albahima waa inuu maro duubo wayatruka xalbahaa lisideedana uu ka tago ayaaman maalmo muxuu saa u yeelayaa liyaqura inuu ku kediyo hayrahu keyrkii bikahrati labani oo u caano badni oo u yihahdo neefka waa neef caano badan uu qaatahaan deena qararkaasaa meesha ku jira iyo jahaladaas iyo khiyaamadaasa ku jirta ma banaana faida alaca markuu ogaado calayhi ceebtaasi almushtari kii soo gatay hadduu ceebtii ogaado oo ogaado neefkan asagaa neef caanihiisan ee lasoo gaaxiyo inuu yahay sida loo sheegay ama u loo malaysi inaan ahayn marku ogaado falahu raddu muطlaqan waxaa u banaan inuu iska celiyo muطlaqan wxu lakala qaadaynin maxaan lakala qaadaynin sawaaun axlabaha oo lam yaxlabha waxaa laga yaba mararka qaar in la ogaado neefkan isagoon lalaysinba in la garto caanahan in caano caadi a ah ahayn caano caadi ah inan ahayn oo caano la gaaxiyo inu yahy adoon laysinba muطlaqanta waa saas ama bacd alxalbi haato ama qabla alxalbi intaa lalaysin ama qabla intaa lalaysay ka hor intaa lalaysin markaa haataba hadduuba ogaadaba inay ceeb ku jirto caanahan una caanahin saxda ahayn waa celin karaa falahu raddu baa u banaan muطlaqan iyoona kala qaadaynin ama hallis ama yunlisin fain kaana hadduu yahay raddigii in kaana raddu celintu hadday tahay se bacda xalbiha markuu lisay kadib hadduu asagoon lisin iska celiyo de waxba iskuma haysto kan neefkiisii oo caanihii u wataa loo celiyey kana xoolihiisi lacagtiisa loo soo celiyey laakiin in kaana raddu bacda xalbiha markuu maalay oo listay kadib ayuu ogaaday ceebtii wa talafa labanu caanina ay dhinteen caano candhada laga soo listay dhinte fii ariiqiha ila litlaaf jidkii ku halaabi lahaayeen bay saaran yihin intay candhada caanaha ku jiraan waa caana xifdisan oo ilaa shan faa'idadoodi iyo fitamiinkoodi iyo wixi ilaahay ugu talagalo o dhan bay wada wataan ma waa caano lis ahoo fresha wey lakiin kol haddii la liso waxaa weeyaan waa itlaaf ku socdaan laguna celin kara candhadii walabanu talif caanihina waa dhinteen rudda waa la celinaya markaa caani lama celinaye rudda waxaa la celin saacan suus min tamrin timira la celin badala labani caanaha bedelkoodii in kaana alxayawaanu xayawaankaa laga lisay hadduu yahay maakuula mid la cuno oo caanihiisa la cabo hadduu yahay marka waxaad celinaysaa caanihi baad cabti adaa qaadane waxaad celinaysaa neefkira waad celin suus timirana waad celinaysaa laba kiilo iyo bar timira ayaad celin laba keliya bar timira ayaad celinaysaa waa siduu nabiga ku xukumay sala allahu aleyh waalih wasalam xanaafti xanafiyada iyo maalikiyadaa diiday oo qolaba waxbay cilaysteen kuwa waxay dheheen aqyisada iyo usuul usuul eh, adila usuusha eh, yay ka hor imaaneysaa way ka hor imaaneysaa bay dheheen asalkii bay ka imaan asal bay dheheen alaslu muxuu ahaa fi lmutlafaat waxyaalaha mutlafaadka ehe qof xaqiisa iyo xoolihiisa la laayay wax laga hadlayay asal waxa wey marka la damaano qaadayo hadduu yahay shayga mithli isagoo kale wax la heli u yahayna in isagoo kale mithligi la celiyo hadduuna mithli lahaynna in qiimihiisi la celiyo marka caanaa la lisaya caanihi in la celiyana way ahayd haddayna caanihi la celinayna caanihii qiimahoodii in la celiyo ahayd laba kiin iyo bar timirahana mar walba caanaha la lisay isku qiimo maaha isku qiimo maaha marka usuushaasi iyo qiyaaskaasi ka hor imaatay masaladan waana khabaru laaxaad masale maaratay macluum eh, muxuu ahaa mima tacum bihi lbalwa weeyaan mashhuur inay noqotay rab halkaas raawi laga helay raawi warinaya abu hureyre ana faqiih ma aha wax meeshanay daldaleen wax ka jirana male ah, maxaa yeele asalka ka asalsan xadiidka nabiga ma waa ke ayu aslin yani asalka nabiga xadiidkiisa ka asalsan waa ke lidalika culamada waxay leeyihin muxadidiin markay sharxayaan aad u anfus naftooda may dhibeen ah, naftooda may dhibeen maxaa abu hureyra radi allahu canhu waa muxadith faqiiha wey iبن qayim الjawزiya raximah اllah fi kitaabkiisa iclaam اlmuwaqiciin an rab اlcaalamiin wuxuu ku daraya fuqahada ku daraya muxadi faqiih saaxib afataawa buu ahaa weliba fatwada iyo yuu dhiibi jiray imaam abu hurayra radi allahu canhu marka masalada marka waxaa weeyaan qiyaaska iyo caqliga iyo marka la qaadanayo waxaa weeye allah yukhaalifa nasa inuu nas khilaafin hadduu nas khilaafo see la yeeli qiyaaskaasaa marduud ah fasid اlictibaar baaba la dhahaaba fasid اlictibaar Ah, qiyaasku sidiisaba laba jeer baa la radini marna waxaa la radinayaa eh, fasid اlictibaar buu noqon waa markii mukhaalafatu nas uu imaado oo ictibaarba malaha marka iyada marna markii fawaariq ay timaado weeyaan oo qiyaas maca alfaariq baa la yihahdaa qiyaas maca alfaariq farac iyo asalkii aad israacinaysayba cilada ciladaasa ka dhexaysa l m furuq ba udhexaysa isku cilaba maahaba asalkan iyo faracana isla heshiin rabteed xukunka halka soo saari rabto isku cilaba ma oo qiyaas maca alfaarq labadaas waa la tuuri marka waxaa wey kan waxaa wey fasid lictibaar sidaa hadda uu sheegay musanifka raximah llahu xadiidka nabiga alayh salaam ee saxiixa ah ku soo arooray nacam ah, mutafaqa caleyhi ah bukhari muslim isku raaceen wayultaxaqu bitasriyati tasriyadii iyo neefkii la gaaxiyey la diiday haddii laisku ogaadana la celin kara waxaa la haleeshiini oo lamid ah ceeb ahaana loo celini fi raddi xagga celinta taxmiiru wajhi ljaariyati gabadha wejigeedoo la gududiyo wa taswiidi shacri timihioo la madoobeeyo wanax waxay lamida gabar addoon uu soo gadanayey afrikaanada madow meeshaala markaasa kareen la mariyey waaba la caseyeyba waa la caseeyey hadda ah, waa casiinka waa la gadanaya waa lasoo caseeyey ah, markaa si loo loogu maleeyo inay tahay gabar qurux badan ama gabar maaratay eh, yar oo loogu maleeyo karo indhakuul waa loo soo mariyey kareen baa loo soo mariyey waxaas waxaa weya marka laisku ogaado dib baa laiskugu celinaya taxmiir lwajhi wa taswiid shacri nin gaabanoo aan oo tima cad buu ahaaye ilmo yar baa laga dhigaa timaha loo madoobeeyey maalin ku jooga geeso kasoo cadaaday wa taswiid shacri wa dhaxwihumaa wax lamid ah waxaas marka ma soconayso waa cuyuubti bay lamid tahay tasriyadii bay lamid tahay waxaa tasriyada lamid ah atasriyatu fi aabaar ceelashi beer ceel ku dhex yaalu gadanayey ceelka waa ceel fiican beerta waraabiya waxaasu sheegay maalmuukaadiyi marka ceelkii ba la maalinba oon biyihii laga soo dhaamininba isaga oo bud aho firfir kicinaya de lakor istaaji oli waa kan ah, tasriyay noqon markii la ogaado kadib neefkii isagoo kale noqonaya wayalzamu lbaayica qofkii baayicahaa waxaa ku laazimi baayici waad ogaatay oo waa saaxibu lmuthman ama saaxib silca waxa tirahdaba qofka badeecada wataa ayaa baayic la yihahda lacag raadiska ah mushtarigana waa qofka lacagta wada wayalzamu lbaayica baayici waxaa ku laazimi an yukhbira inuu sheego fi beyci lmuraabaxa beecan la yihahdo beycu lmuraabaxa waa inuu sheego bilceybi ceebti waa inuu sheego aladii ceebtii xadaad soo darisay cindahu agtihiisa markuu alabtan soo gadanayay fayaqulu wuxuu leeya ishtaraytuhu alaabtan waxaa kusoo gatay bicasharatin toban dirham maala mialaan laakin xadatha waxaa soo dariyay cinda agtayda fiihi xoolahan ama alaabtan alceyb lfulaaniyu ceebtaa hebela yaa kusoo dariday waa inuu cadeeyo wayubayin wa yubayin ajala waa inu sheego aydan sidaa uu u sheegaya ceebta ajashrin waa inuu sheego haddii badeecadan ay ahayd badeeco muajal ah oo ninkan alaabta uu kaa gadan rabo lacagteedi weli muuna shubinba deyn kusoo qaatayba ajasha marka aa lagu yiri bixi waa goorma muddada wey muddada ilan isbedel bay ku samaynaysaa badeecada badeecada muddada ku samaysaa marka waa inuu sheego ajashina uu sheego nacam muraabaxadda waxaa weeye waa nooc mucaamalaadka iyo cuquudda sharciga kamid a ah. qofkan alaab buu soo gadanayaa alaabta uu soo gatay yaa wuxuu leeyahay raasumaalkii intaasay ahayd ribaxana intaasaan ka rabaa buu leeyahy ah toban baan kusoo gatay dirhamkiiba ama boqol baan kusoo gatay dirhamkii walbaba tobankii dirhamba hal dirham baan saaran oo faa'iidaha marka boqol hadday ahayd toban dirham oo faa'idaha ii saaran buu leh oo caddaynaya saas hadday markaa tahay muraabaxa la yidhaahdaa haddii wuxuuna kusoo gadin uu ka been sheego waxaa weeye khiyaarul ceeb baa gelaysa waa la celin karaa ah, hadda innaga waxba isma weydiino badeecadan qofka suuqa markuu imaado meeqaad kusoo gaday iyo intaasaan kusoo galay intaana waan ka fiirsanaya markay doqdood imaatay muran imaato oo qofku yira iga dhin iga dhin kugu dhibo ama anaaba intaa kusoo galtay intaan baan ka raadinaya ama run haato ama been haato qofka way dhahaan laakiin marka horeba laguma wada hadlo meeqaa kusoo gaday intaas meeqaa ka dayanaysaa waxaasoo dhan waa hadal badniyanio neefka wax naga gado haddii ad iga gadanina soco kule ah, lakin baacu muraabaxa saas ahaan jirtay baacu muraabaxa waxay ahaan jirtay baayicu ra-sumaalkiina wuu sheegi ribaxa uu saaranayana wuu sheegi ah, baynu ka sheegana lama ogolo ceeb baa fulaysa hadii kale marka waa inuu marka ceeb hadday kusoo dariday kale oo yidhi alaabtan ayadaa waan soo gatay faa'idadaasana ka rabaa raasumarka intaasay ahayd laakin waxaad ogaataa ceeb baa ku dhex jirtay ah, waxaan usoo umaleynaya badeecadan inay nooca ay noocaa tahay oo qualitigeeda iyo jawdadeeda saa tahay laakiin wax kale iga soo baxay ogaanteeda lahow ajal hadday laheed oo muddo ay laheed oo ay beycu ajal ahaydna waa inuu sheego faslun baycu thamarati waxdaha cala shajarati baycu thamarati midhaha oo la gado waxdaha keliyeed cala shajarati xaal geedka korkiisa ay miruhu saaran yahay in kaana hadduu yahay midhahaasi qabla buduwi salaaxi bislaashaheeda intayna muuqanin oyna suubanin in la cuno lam yajiz ma gudaayo ma asaxayo beecaasi ilaa bishardi lqadci in la shardisto geedaha in la goynba mooyeene wain kaana bacdahu bacda buduwi salaax markay midhihii ay salaax iyo gaarheen bislaasho ay gaareen oo suubadaadeen inay hadda la cuno la intifaacsado aafaadkeeda ka nabadgalaan hadday tahayse jaaza way banaan tahay midhaha in la gado mutlaqanba ama midhaha loo jeeda loo jeeda mutlaqanta ama maca alqadci geedahaba lagu soo gortee budugu salaaxi waxaa la yidhahdaa huwa an yaiiba akluhu shaygan ama midhahan cunidooda waa inay ay diib noqoto oo xilligii la cunayo ay gaadho fii maa shayga laa yatalawanu aan midab ku bislaanin aw yaahuda waa inuu qabto oo gaadho bitalwiini midabow fii maa midhaha yatalawanu midabka ku bislaada midhaha kala noocnooca midna markii la dhadhamiya dhadhanka lagu garay inuu bislaaday min midabka hore lagu garan midabka hore yaa lagu garanaya marka wixii midab ku bislaadana midabkiisi waa inuu gaaro kubislaan jiri wixii dhadhan ku bislaada dhadhankiisi waa inuu gaaro markaasaa budugu salax la dhahaa oo uu daahiray oo muuqday salaaxu alakli walisticmaali walbayci washira markaasay arrintooda suubanaato hagaagtay aafaadkii geli lahaa midhaha iyo cudurada ku dhici lahaa ee dixiriga ahaa malabisa ahaa shimbir ahaa waxaaso dhan waa ka nabadgalay waa adkaatay marka haddii midhahan beerta ku yaala la iibinaayo oo midhahan aan rabaa beerta aad leedahay beertaadaan rabaa in lala wareego w alla w midho kasoo baxaya tiri waa goorba goorba goorta timid hadday tahay xilli midhihii ay bislaadeen bislaashahana shardi maa beerto dhan inay bislaato qeyb ka ah hadday bislaato inta kale taabic wey marka waa la gari karaa adoon geedkaba shaqo kulahayn oon geedka aan ka iibsanaynin ama geedka inaa goosata aan rabin midhaha keli iibsan kartaa laakiin midhihian weli aan bislaanin hadduun soo baxo iska cardun ah oo aafo kasta ay ku dhici karto indhaha isku qabsan kara oo halaabi karaan inaad tiraa midhaha besaan kaa gadanay ma banaana maxaa yeele waxaa dhici karta aafo kaga dhacdo ninkii la wareegay kadib deena ninkii lacag buu qaatay adigana midhii waa kaa aafoobeen bima yaakhud axadakum maal akhiibu nabi sal slam yiri walaalkii maal walaalkiis maalkiisa axadkiin muxuu ku qaadan adi lacag baad qaatay iskana beerti ka baadaye haddii laakiin ay tahay bishardi alqadci wuxuu yidhi aniga waxaan rabaa beerta inaan gurto inaan inaan beertan aan kaa gataan rabaa midhaheeda iyo ayadoo dhanba midhaha weli ma bislaani u kaadi midhaba uma jeedo beertan waxaan rabaa bal baan ka rabaaba ah, loodan udhigan rabaa sabuulkii soo soo baxay on weli aan si fiican midhihii u bislaanin ayuu midha ujeed miihiye waxaan ahay bal ujeed balkan ujeedaa loodaan ku badajiidin rabaa maya waan guran rabaa loodaan guriga ugu geysan rabaa waxaasuu yidhi marka haddayba geedkiiba aad la kici rabto o qaadan rabto waxba dhibaato markaa ma laha wixii laga cabsanaya mesha ka baxi leenay midha ujeed ma tihide intaasuu marka ka hadlay musanifka raximah llahu tacaala baycu hamarati waxda cala shajarati kaana qabla buduusa hadduu lama juz ma banaana haddiiana weli bislaanin ilaa hal mar bay banaan tahay waa goorma ilaa bishardi lqadci geedkaba haddaad goyn rabtaba mooyeene wain kaana bacdahu bacda buduwi salaax markay bislaatay midhaha u bislaaday haddii la gadanayo jaaza waa banaanyaha gadashaha mutlaqanba mutlaqan muxuu ka wadaa sawaaun bilqadci oo biduuni qaci ama geedka salkaa ku gooye ama midhaha kaga qaateen wa buduwi salaax maxaa la yidhaahdaa huwa an yatiiba waa inuu bislaado oo uu diib noqdo aklu cunidiisa waa inay suubanaado fii ma shayga laa yatalawan wixii aan bise aan ku bislaanin midab midab ku bislaanin waa inuu cunitaankiisi iyo cunidiisa ay gaadho aw yaakuda waa inuu galo oo qaabto bitalwiini midabkii waa inuu soo ku bislaan jiray waa inuu daahiro fii midhaha yatalawanu midabooba midab ku bislaada oo midab lagu ogaado wa idaa baaca ama wain baaca hadduu gato ashajarata geedi geedii buu iska gaday wa hamarataha waa gaday jaaza waa banaan min gayri shardi اlqadci a hadduu geedki iyo midhihiisba la wada wareegaayo min gayri shardi اlqadci way banaan tahay markaas geedku ujeedaa ninkan beertan ujeedaa midhaheedan uma jeedo beer meeshan wax walba ka baxeen bu inuu gato midhihii weli ma bislaanin hadda soo bilowday beertiiba haddaad la wareegi rabto ood midhaha u jeedin geedahana asala midhuhuna waa iska taabic ah, dhibaato male markaa iyada jaaza waa min hayri shardi lqadci adoon goyn shardinaynin wazarcu taa waxay ahayd geedihii iyo timiladahii iyo cinabkii iyo babaagii iyo waxaasu ahaayo basaatiintii wey waxaan ka soo hadalnay ka waran zuruucdina galeydii iyo qamandidii iyo misgayaladii ka warran waxaa ka warran wuxuu leeya wazarcu zuruucdina alakhdar ee cagaarkaheed en weli midhaheed oo adkaanina bislaanin ka thamarati waa sida himaarti timirtii cinabkii oo kale wey qabla buduwi salaaxi intayna bislaashaheeda daahirin sidaan soo maray oo kale tana laga rabaa oo laa yajuusu iyaduna ma banaana ilaa bishardi alqadci inaad balkaba guranaysa mooyeene wa bacda ishtidaadi alxabi iyo midhaha inuu adkaado mooyeene bada ishtidaadi alxabi wa bacda ishtidaadi alxabi mirihii markay adkaadaan galeydii mirahee baa adkaaday markay ayn weli adkaanin markaasa u tirada bash bay dhihio caanaha kasoo booday markaasoo kale wax kastaa u nugul aafaa kastaa kudhici karta laakiin bacda ishtidaadi lxabi mirihii markay adkaadaan kadib oo ay aafaadka ka nabad galeen yajuuzu mutlaqan waa banaanta mutlaqan ama geelka ku gado ama ayaga keliga soo gado haddii laakiin ka waran sabuulkii lasoo gooyo oo suuqa la keeno markaa sabuul baa la cunaya dhib male quwa sabuulka lasoo qaaday markaas hadeena isagoo haquuqa la cunaya dhib male taas waxaa la diiday waa isagoo oo weli bislaanin geedkiisina saaran midhahana aad ujeedo walaa yajuusu ma banaana baycu lxabi xubuubtii in la gado waxyaalaha la cunay raashinkaa la yihahda xubuube fii sumbulihi sabuulkiisa isoo ku jira galeydii oo sabuulkeedii warata oo weli la fantixinin ama mise gacaddeeda oo sabuulkeedii ku jirta oo weli aan la tumin walaljawsi jawska iyo wallawsi lowska iyo walbaaqilaa fuulka alakhdar ee cagaarka ah oo filqishriini qashirkooda ku jira ayadan lama gadi karo maxaa lama garanayo waxay yihiin looski iyo waxyaalaha qishriga iyo qubka qub kale wey qub bay leeyihin looski iyo baaqilaha waxaa wey waa sida eh, digirta oo kale wey qubkeedu ku jirta iyaduna alakdar cagaarka baaqila alakdar ku yidhi fi lqishriin ah, hadduu ku jiro qishirkiisi ku jiro lama iibin karo waa in laga soo saaco oo wuxuu lamid yahay sabuulkii o kale u lamid yahay sabuulkii o kale uu lamid yahayo waa in la ogaado wax meesha ku jira xataa tufasal wey faslun almabiicu mabiicdu almabiicu mabiicda waxyaala la gato qabla qabdihi intaan weli la qibdoonin oo ninkii mushtarigaa ah uuna alaabta la wareegin min damaanilbaayici qofkii gaday ee alaabta iska lahaa damaantiisay ku jirtaa isagay ah, ka dhimataa oo ka khasaartay intaa weli aan wixii gadan lacagtii baad qaadatay alaabtii maad wareejin kol haddaad alaabtii la wareejin oon lagaa qibdoonin alaabtaa hadday wax soo gaaraan adiga kaa dhimatay ah, qofkaad afka kala hadashay ama lacagta ka qaaratay kama dhimanin kolba adaan qibdoonin ama qofkii u wareejinin albabi qabla qabdihi intaa weli la qibdoona fi damaanilbaayici wey fain talifa haduusa dhinto alaabti waa dhimatay oo halawado gubatay oo atlafahu asagii kas uhaleeyey oo eh, kharibay atlafahu baayicu baayicii baa hagaagay infasakha lbaycu bayci waa fasakmaya bayci waa fasakmay leanna alaabti lagaa gadan lahaaba gacantaada ad ku baabi'isay ama ma iska baabadaan oo igu soo wareegin oo weli qimdoonin bayci waa fasakmay wasaqada thamanu lacagtina way dhacday haddii lacagti weli aan laga qaadan lacag meesha aad sugi ma jirto wey haddii aad la wareegto lacagtiina iska celi lacagti alaabtii adig gacantaada ku dhimatay mushtarigi lacagtiisi wasaqada thamanu wain hadii marka mushtarigii baayicina ujeeda gacantiisa hadii ku dhimato alaabtu ama asagaba uu sababtaba lahaaba ay ku halaagsamaysa ku baabaisi ah, bayci waa fasakmi kowdhe saqada thamanu lacagtoo dhacday oo meesha wax lacag baayaca sugi alaabta wata lacaguu sugi maleh badeecadii uu lacagta ku qaadan lahaa way baabaaday mushtari gacantiisa gacantiisa kubaabaaday wuxuu ku wa in atlafahu lmushtari mushtarigii soo gatay lacagta laga rabay alaabti wuu la wareegay istlafahu lmushtari asagaa ayaa halaagay oo dilay gacantiisi ku dhimatay istaqara waxaa sugnaanaya athamanu lacagti aleyh cala mushtari mushtari lacagta kusugnaanaysa baayici wuxuu ku ley aniga alabtayda waan kugu wareejiyey lacagtaysi saasuu ley kol hadaaba qabdatayba wayakunu wuxuu noqonayaa itlaafu dilidda asaga uu dilay baaba qabdan lahu inuu qibdooday noqonayso alaabtii oo xataa ula wareegay asaga gacantiisa ku jajabiyo jajabintaasaaba qibdoosho noqon inuu la wareegay tusi waxoole uu leeyahay buu jajabin karaae eh. marka lacagta keen baa leh wa in atlafahu ajnabiyu ku kaloo ajnabi on baayicii iyo mushtarigii labadii wax kala gadanaysa mid aan ahayn oo fuduulia yaa soo dhex galay atlafahu ajnabiyun mid ajnabiga ah alaabti baabi'iyey lam yafasikil beeci ma masakmayo isla markaa beec ma fasakmaayo dib baa laiskugu noqonaya bal yukhayar mushtarigii alaabtii laga jajabi ku ajnabi on baayicin ahayn mushtariga ahayn bay ku baabaaday see la yeeli khiyaar qaadan lee beeci moogasha inuu socdo mise waxaayaa lagu celinaya wuxuu le bal yukhayaru mushtari mushtarigii baa khiyaar la gelin bayna an yafsakha inuu fasakho warwg hadiiba la jajabiyey lacagta lasoo celiyo haddii lacagta lasoo celiyo see la yeelaya kii wax jajabiyey fayaqrabu waxaa magdhabi alajanabiyu ajanabigina alqiimata bedelkii qiimada meesha hadda ule bedel kama baxna alqiimata bedelkii lilbaayici bedelkii alaabtii la jajabiyey bedelkeedii ilan qiimana way noqon kartaa mithlina way noqon kartaae in bedel la yidhaahday labadaba iskugu imaan kartaa marka fayaqrabu lajanabiyu ajnabigii waxaa leeyey alqiimata bedelkiibuu yuqaraameyn oo magdhabaya lilbaayic baayicu siin baayicii buu leeyahay alaabtii la jabiyay waata qiimaheedii ama bedelkeedii kii mushtariga ahaa waaba ka baxayba oo wuxuu yahay xoolahan lacagt waa la jabiyey lacagteeda hala siiyo taa waa khiyaarka koobaad khiyaarka labaad oo yujiiza inuuba baneeyo oo yidhaahdo ma fasakhayo beecee beeci sidii buu uga yahay ee haddii la baabi'iyey dee waxayga hala siiyo ninkii ninkii jaanigaha wax baabi'iyey kii la qabsanaya laba goraba marka lacagtii buu iska bixinaya korta alaabtii miyaad rabtaa haa lacagtiis hoo shub wayucdi thamana lacagtii buu shubaya bixinaya markuu lacagti siiyo oo baayicii mushtarigii uu lacagti baayici ku wareejiyo alaabtolama hayaa see la yeeli wayaqrabu lajnabiyu ajnabigiiba magdhabaaya alqiimata bedelkii mushtarigii bu hadda siin mushtarigii buu siinaya badac ku noqon maayo ninka alaabta jibiya aan ka qaana xoolahaygie adigan horta aan kala baxna mushtari baan ahay adigan baayic alaabtaadi alaabtaa kaasoo gatay laga jebi war waxaada horta ho beeci ka noqon maaye wuxuu ku jeesa marka kii ajnabiga alaabta babiyey kabira bedelkii qiimihii marka laba gooraba kan ajnabiga qiimihiba laga rabaa ama bedelka laga rabaa ee hadduu ninkii mushtariga yidhahda beeciba ka noqdayna qaraamadii waxaa qaadanaya baayicibaa qaadan baayici ayaa qaadan mushtarigana alaabtiisii lama jebiye lacagteeda loo celin ila beeci buu fasakhay hadduu yihahdo ma fasakhina waa isla natiijadii oo lacagtiina waxaa martaa waxaa bixinaya mushtariga bixinaya baayici buu siin lacagti beeci qaraamadiina wuxuu ka qaadanaya kii ajnabi buu ka qaadanaya saa un weeyaan wa ida ishtaraa shayan lam yajuz ida shtaraa hadduu soo gato shayan waxbuu soo gatay lam yajuz ma banaana an yabiicahu inuu sii gado xataa yaqbid ilah ka qabdoodo alaab baad soo garatay alaabtaa intaad la wareegeyso ma sii gedi kartid intaad alaab dhin gadato oo tiraahdo waa kaa gatay adoona qibdoonin inaad tirahdo haysii taallo oo suuqa gashoodeena aad ka galato qof kale deena hal mar un qaabti la qaado taasaa ladiidaya maxaa yeeley adi lacag baad bixisay lacag baad bixisay dukaan baad timid lacag baad bixisay alaabtaa ma haysaa haa meeqawo intaa intaa hoobaad tiri lacag baad bixisay suuq mugdi baa hore usii gashay waxaa ah, tiri alaab baan hayaa lasoo wareegtiri ma lacag ma bixis meeqaa ku gadatay toban kun baan ku gaday meeqaa igaa siini toban kun iyo shan boqol baan kaa siin ama toban kun iyo kow iyo toban kun baan kaa siin baa keen kow iyo toban tobankii kunaad bixisay kow iyo toban kun baad ku gadatay tobankii kunaad bixisay ko wax alaaboo la arkay ood la wareegtay ood aragtay maba jirtaba alaab maad arkinba toban kun baad bixisay xaggana kow iyo toban baad qaaatay baycu thamani bithamani mutafaadilan wey ribaalfadli baa ku dhedhacday marka ribaalfadli ayaad ku dhacday markaad qibdooto lacagtaadii hore dhammaatay hadda silcaad gadanaysaa badeecad gadan badeecadaada waxa rabtaad ku gadan kartaa marka laba lacagood in laisku gada lababa ogolo sharciga sidiisaba yani lacag lacag laguma gado ee lacag badeeca lagu gadaa badeecana lacag ba lagu gadaa waa inay labada lacagood badeeca waa inay udhexayso markaasaa riba laga badbaadi karaa nacam laakin lilbaayici wuxuu kuleeyahay musanifka raximah llah waida ishtaraa shayan lam yajuz an yabiicahu inuu sii galo xataa yaqbidahu ma banaana laakiin wuxuu ku leey istidraag buu keenayo lilbaayici ninkii alaabta iska ahay baayaca la dhahay waxaa u sugnaaday idaa kaana thamanu hadday lacagtiisii fi dimati dhima saaranta lacagtii uu sugaayey hadday weli qofkii una ka qaadanin oo qofka asaga ahaa dhimadiisa ay saaran tahay baayaca alaabta lahaa waxaa u banaan an yastabdila inuu ka bedesho canhu ninkii mushtariga ahaa inuu ka bedesho qabla qabdihi intuuna ka qibdoonin ka hor ayaa u banaan waasenoojin mila an yabiica daraahima yabiica wuxuu gaday baayici baa galaya yabiical baayicu wuxuu gaday silcata badacadiisi muxuu ku gaday daraahima lacag fidmo ayuu ku gaday markaasuu fa wuxuu ciwad qaadan canhaa daraahimtii dahaban dahabuu ku ciwad qaadan ah, taa way banaanta alaabbaad imaatay suuqbaatugaan baad imaatay alaabbaad ninkan kala wareegtay waxaa alaab baan kaa gadanaya meeqa waxaa iga gadan bu ah, ku yidhi waxaan kaa gadan kun dollar kun dollar alaabta kaa gatay kun dolar maegaata ha waa yahay waa heshiis baa dhacay markii lacagtii in lakala qaato la rabo yubaayicu wuxuu yidhi dolar ma rabee lacag kenya rabaa ah, shilin baa rabaa markaasuu shilin sarifkii dolarka u joogay ayuu shilin ku siiyey ah, qabla alqabli weli wax lama kala qibdoonin se waa laisla joogaa taa yadaa dhibaata malaha taa dhibaata ma laha waa laisla joogi karaa haddii ay shaygu ashyaadu hadday tahay hadday ashyaadu ribowi hadday tahay qabla waa in qabla yatafaraqaa waa inay tahay haddii laakiin ay ribo way aheen bacd an yatafaraqaa hatan way kala bedelan karaan xadiidkii cabdullaahi bni cumar radia allahu canhuma ee sunanu arbaca ku sugnaa ayaa u daliila wuxuu leeya baqiic baan geel ku gedi jiray bule baqiic ayaan geel ku gedi jiray banaan weyn oo suuqa lahaan jirtay baqiic quburna way lahaan jirtay markaasaa wuxuu yihi waxaan ku iibsani geeli waxaan ku gabsan daraahima daraahim baa ninka isaga ku heshiinana ninka geela aan ka gadana darahim ku heshiinayna markaan daraahimta ku heshiino waxaan ka qaadan danaaniir danaaniir baan ku heshiinaynaa markaasa daraahim haddana ka qaadan nabiga gurigii ugu magaca xafsa walaashii o guriga nabig jooga alay isalatu wasalaam markaasuu wuxuu yihi laa ba'sa ida kaana bisicri yawmiha ida kaana bisicri yawmiha bisicri yawmiha maalintaas sicirkii uu sarifka joogay hadduu waafaqsan yahay waxba dhibaata ma laha walam taftariqa wa baynakuma shay ah, idinka waxay ni dhexeeyeen ayna kala tegin oo aad majlisulcaqdi wax isku siisaan dhibaato maleh marka arrintaa qabla alqabli marka qabla alqabdi intaa wax lakala qaadanin waxaa suuragal noqon karta noocii laisisiinayo lacagtaha in laiskala bedelo oo marka wixi lagu heshiye waxaan in lasisiiyo way banaan tahay laakin lilbaayici waxaa u sugnaaday idaa kaana thamanu fi dimati hadduu dima kusugan yahay weli aan la qibdoonin an yastabdila inuu bedesho canhu xaggiis qabla qabdihi intuu weli qibdoonin ka hor inuu bedesho wax kale ku bedesho mithla an yabiica daraahima daraahim buu marka hore ku gado heshiiska ku dhacay fayctaadu wuxuu ciwad qaadan canha daraahimta bedelkeedii dahaban dahab buu soo qaadani aw thawman maruu wax ku garta naxwu dalika ama thawman buu ku badbaadi wlqabdu fi ma yunqalu naqlu qabdi maxaa la dhahaa qabla qabdiha baa layiri maxaa qabdi la dhahaa qabdigu curfiga iyo caadadu u noqon mihaalahaan wuxuu ku leeyahy wlqabdu qabdiga iyo qibdooshaha iyo qaadashada fi ma yunqal haddii tahay waxaan la gadanayo wax la naqliyo annaqlu waa in la naqliyaa mithla alqamxi burkii iyo washaciiri qabandidii oo kale raashid haddaad gadato naqli waxaa loo yaqaana dukaankaad ka gadatay ka qaado meel kala geyso markaasa waxaa la dhihi karaa hebel alaabta wuu qiblooday hebel alaabta wuu la wareegay wareegkaasa la dhahaa ilan shay waa shay manquul oo la naqlin karee wa fii ma yutanaawalu waxaa la qaato oo bilyadi gacanta lagu laacana attanaawulu baa qibdoosho u ah mithla thawbi mare iyo walkitaabi kitaab oo kale wey ah, haddaad mare gadato dhulka ugu tuuri maysi markaaba waa xidhani oo dhushaa saarani kitaab hadduu yahayna gashani a ah, wixii saasoo kalena waa inaad gacanta ku dhigto gacantaada soo galo ood la wareegto wixii ubaahan inaad naqliya wa inaad meel ka qaado meel kala geyso waa raashinka o kale ah. wa fi ma siwaahuma wixii kasoo harayna manquul la naqliya oo meel la geeya ma wax la xumbaari karana maaha muxuu noqon qibdooshihiisa atakhliyatu in banaankaad ka baxdo ka dhexbaxdi mithlu daari gurigii iyo walardi dhulkii oo kale wey dhul baad gedanaysa soo maa ma kala gadanin lagti ma kala qaadanin a iskaga bax dhulkan annagona soo galay waa kaa qibdooday marka ah guriga ka dhex bax ana waan soo galay waa kaa qibdooday ila wixii lama fujin karo lama qaadi kareen falaw qaala falaw qaala albaayicu hadduu baayicii wax gadanayo uu yidhaahdo laa usalimu lmabiica waxaa la rabay baayica wax gadanayo alaabta watana inuu alaabtiisi wareejiyo mushtarigan inuu lacagta bixiiso loo rabin <clears throat> gad bay soo istaageen qaala baayicu wuxuu yidhi laa usalimu lmabiic aniga mabiicda iyo alaabta ma dhiibayo xataa aqbida ilaa aan ka qibdooda athaman lacagta ilaa gacanta farta laga saaro lacagta farta laga saaro alaabtayda ma dhiibayo yiri waqaala mushtarisn wuxuu yihi laa usalimu thamana ana lacag kusiin maayo xataa aqbid almabiica ilaa alaab aan ka helo see laiskugu imaa marka kana lacagtii bu hayaa dhiibi maayo waryaa hor dhiibi baa lasku hayaa hor dhiibi maayo hor dhiibi maayo fain kaana thamanu hadday tahay lacagtu waa la fiirin fi dimati dimada haddii kusuganta lacagta ninkan isagaa ah weli munan kaashgareenin muusa kaashgareeni banaanka muso dhigine dushiisa saaranta dimadiisa iyo lagu leeyahay un ulzima albaayicu baayicda waxaa lagu laazimin bitasliimi inuu alaabti dhiibo awalan marka hore oo ninkan lacagtii ma haye oo bangi uu kugu dooniye borta alaabta kuso wareeji baa alaabta soo wareeji dimadiisii saaran tahay asaga dushiisii saaran tahay alaabta wareeji baa leeh uma kadib markuu alaabta soo wareejiyo yaa yulzamu lagu laazimin almushtari bitasliim ana keen lacagti ban kasoo bixi lacagti salim oo dhiib ayaa laleeyahy wain kaana thamanu hadday tahay mucaayanan lacagti waa mid la arka oo muuqato hiya taalaaba kana alaabtiisa waa taalaa wax maqan ma leh ulzimaa waxaa lagu laazima labadoodaba macan hal mara laguda laazimin oose bian yuumara waa in la amraa waxaa la amri labadiin halkaa so dhiga alabta xaakimkaa la wareegay shaqadii qaaliga xaakamkaa la wareegi aman cadila fa yusalimaa waxay u dhiibayaan ilaa cadlin qof caadil ah adi alaabta keen caadilka haween udhiib adna haween udhiib labaduba alaa haya ma kala haa uma alcadlu ninkii cadligaah loo dhiibay yaa yucdii wuxuu siinaya kula waaxidin mid kasta oo mina labada kamida xaqo xaqiisi buu siin midku rabana ku bilaabi midku rabana ku bilaabi waa iska una dee waxooga un iska dhici karta wey wax dhici kara wey sooma a ah, ma badne muranka inta badan wixii hadii lawada hayee ah, shaki baa lakala qaaday waa lakala shakiyey ah, inuu wixii markuu la wareego uu la tagaa laga yaabaa diido ama kan waxaana laga baqi karaa faslun ida itafaqa calaa sixati alcaqdi <clears throat> labadii baayic iyo mushtariga wax kala gadanayo waxay ku isku heshiiyeen itafaqaa waxay ku heshiiyeen calaa sixati alcaqdi caqdigii dhexmaray iyo beeci dhex maray inuu asaxay bay ku heshiiyeen oo shuruuddii la helay oo qabuul iyo ijaab la helay oo shuruuddii cadda talafiyay ku heshiiyeen waxay dheheen beeceeni sax buu ahaa wakhtalafaa waxayse isku khilaafeen fii kayfiyati noocuu ahaa kayfiyada isku khilaafeen inaan wax kala gadanay waan hubaa adna waan hubaa haye ma kala gadanay laakiin kayfiyadaad u hadlaysay isaan u hadlaayo way kala tag bian qaala baayicu baayicii alaabta wataagay wuxuu la soo istaagay bictuka bithamanin xaalin alaabtan waxaan kaaga gatay bithamanin lacag xaalin oo kaash ah oo naqdi ah inaad hadda isinaysaad alaabta igu keentiri intaasa malabka soo waday waan ku keenay lacagta waan hayaaba ay tiri saasaan yaan kaga gatay fa qaala kii mushtarigan wuxuu yihi bal bictuhu bithamanin muajal ah, ah. baayici wuxuu yihi bictuka bithamanin xaalin lacag hadda aad hayso yaan kaaga gato haddaan kusiima ay tiri fa qaala wuxuu yihi mushtarigiina eh, bal bictuhu bithamanin muajal maya dayn baan kaa gatay ah, waan kusiin doonaa alaabta iken baan ku iri labada la isku qabsadeen labada qof see la dhihi way ka dhacda suuqyada soo maha lacagta waan ku siin baa tiri iyo kuma dhihina waan kusugi yaan isku ogen bal bictuhu waxaan kaaga galay bal le bal bictanihi mule bal maya bictuka bithamanin xaalin faqaala bal bal intaa baa qor wa kaloo meshan ku qoray bal bictaniihi saas qoray bithamanin lacag muajarin muajala igaga gaday dayna aw mise bictukabu taa waa dood imaan karta oo inay isku qabsadaan dayn bay aheed iyo may aheed xaale iyo wax dilaara baheed aw mise dood kala timidoo bictuka waxaan kaa galay buu yidhi bicasharatin toban tirada baan isku haysta hadda faqala wuxuu bal bikhamsa war shan bay aheed maya toban bay heshiiska iyo maya shan bay aheed bay isku qabsadeen aw bictuka waxaan kaa gatay bishardi lkhiyaari shardulkhiyaar baan kaa gatay khiyaaru shardi baan shardistay fa qaala kana wuxuu yihi bal bilaa khiyaar maya khiyaar ma jirin khiyaar majlis baa jiray khiyaar majlisna kala tagnay khiyaaru shardina maba qabsanin wamaa ashbaha dalika iyo wixii lamid oo muran keeni kara yay isku qabteen walam yakun mana jiro fama meeshaas bayinatun caddayn wax caddayn oo labada nin kala kala baxiisana lama hayo qoraal ay kala qorteen iyo wax ay ku xusan qoraalkoodi ma jirto see la yeeli doodna waa timid taxaalafaa way dhaaran labadoodaba labadaba way dhaaranayaan fayabda baayicu yaa dhaarta bilaabi wuxuu ku le yabdau baayicu baayica bilaabaya dhaarta asalka asalaama weya walbaraa asaga alaabta watay marka haddii la qabsaday dhaar buu isku fujinaya fayabdau baayicu baayici baa bilaabi fayaqul wuxuu leeyahay laba dhaaroo timentaalisa yusalaain hal dhaar isku dhaho wuxuu le wallahi waan ku dhaartay ma maa bictuka kaama gadin bikada intaa kaama gadin ah. walaqad bictuka waxaan kaaga gadaysay bikada nafyi ibaat isku wada marti waxna wuu diidaya waxna wuu ibaatinaya uma yaquulu mushtari mushtarigi baa soo istaagaya wuxuu leeya wallahi waa ku dhaartay ma shtaraytu bikada nafyigu hormarin kaama gadin waxaa kaagama gadin walaqad ishtaraytu waxaan kaaga galay bikada muujibka ucjisi wahya waxaasna yamiinu waa dhaar waaxidatun keliya nin walba hal dhaar buu dhaartay yajmacu wuxuuse kulminayaa fiihaa dhaartaasi bayna nafyi qawli saaxibihi saaxiibkii warkiisa isagoo diidan diididuu diidaaya wuxuu isku dari wa ihbaati qowlihi hadalkiisa isagoo suganaya wuxuu le ma shtaraytu bikada walaqad ishtaraytu bikada nafyiguna hormarin wayuqadimu nafya diidadu hormarinaya diidadu hormarin faidaa taxaalafa hadday dhaartaan labadiiba see la yeeli waan fiirinaynaa ma soo noqdeen oo raalli ma iskaga noqdeen mise maya wuxuu le fain taraadayaa hadday raalli iska noqdaan bacda dalik intaa kadib bay iska tanaasuleen sibay iskugu imaadeen oo ku heshiiyeen falaa faska lilcaqdi caqdigi iyo beeci ma fasakmin wailaa hadday isku raadi noqon maayaan fayafsakhaanihi axaduhuma fayafsakhaanihi labadaba way kala fasakhanayaan aw axaduma midkood baa boodaya kalagu raacun aw ilxaakimu xaakimka kala fasakhi ama xaakimka kala fasakhi qadcan lilnisaaci warafcan lilkhusuumaat doodaasa meesha ku kala tagtaba kala socda leh falow idacaa axaduhumaa hadduu midkood sheegta shayan shay yaktadii keenaya ana albayca beycu waqaca inuu dhacay faasidan xaal mid faasida wuxuu yiri beeci labadeena dhex maray faasid buu ahaaba maxaa yeelay waxaad iga gaday khamrad wax iga gaday alaab baan kuu keenay wixii sii markaan ku yidhi khamraad isiisayba ah. wakadaba alaakharu kii kale waa beeniyey or khamro meehena juus beeniyo sharaab fiican xalaala sudiqa waxaa loo rumayn oo la aqbali muddaci sixati ninka beeca waa saxiix leh ayaa la aqbali warkiisa biyamiinihi maca yamiinihi dhaartiisa maceeda ila asalku waa salaama nin kale beec fasid buu ahaa beeca asal wuxuu xalalahu beeca buu ahaa beec xalaal buu ahaa inuu asaxay oo qofka muslimkana uu beri yahay eebna un lahayn baa asalha marka qofkan asagee lahaysto ayaa dhaaran isku kabaaya oo dhaaranaya warka lagu hormarin kana bayina laga ree bayina lama hayo bayina cadayna lama hayo falow idacaa axaduhumaa shayan shay buu sheegtay yaktadii keeni ana lbayca beeci waqaca inuu dhacay faasida xaaliyo mid faasida oo shay xaraana inuu wax kaga gatay oo kale ama wuxuu yidhi khiyaaru shardigeena wuxuu aha afar maalmood buu ahaa buu yidhi khiyaaru shardigeena muxuu ahaa meequ aha saddex maalmood buu ahaa saddex sidi isku wada afar buu ahaa marka fasid wakadaba alaakharu kii kale waa beenay waxba been baad sheegaysaaye khiyaarshadi saddex buu ahaa waxaan kaga gatana shay xalaal ahoo um, xaraam ahayn buu ahaa sudiqa waxaa loo rumayna la aqbali mudaci sixa ninka asixidda beeca inuu asaxay oon fasaad una gelin sheeganaya yaa warkiisa la aqbali biyamiinihi laakiin dhaar buu ku kabayaa warkiisa uu sheegtay dhaar ku kabalale walow jaahu hadduu u keeno bimaciibin ninkii asaga ahaa ee alaabta gatay ee ceeb kusoo arkay baa soo noqday alaabtii wuu keeni rabaa waa lasku qabsaday maaha keygi keygi maaha buu yiri ah. alaab baad suuq kasoo gadatay dukaan eh, baad alaab kasoo gadatay guriga markaad keentay baad ceeb baad yaad yaad sheegtay dukaanka dib ugu noqotay dukaanka dib ugu laabatay waxaad tiri alaabtii aan kaa gaday ceeb baan ku arkay oo maxay ceeb saas ku arkay awe waa kan war ma kii ayaga gaday ha kii ayaga gaday maaha weelkan aad wadatay ah, ma marada maradii yaa imaatay dood baa timid walow jaahu bimaciibin mid shay maciiboo ceebaysan ayuu la yimid mushtarigii liyaridahu inuu ku celiyo baayici buu u keenay faqaala mushtarigii baayici baa wuxuu yihi alaabta lahaan jiray laysa huwa mabaha alaabtan aladii alaabtii bictuka waan kaa gatay or alaabtii mabaha alaabtane sudiqal baayicu baayici alaabta ku fadhiyey ayaa warkiisa la rumaysan biyamiinihi asalkiisa alaabtii sax bay aheyd walow ikhtalafaa hadday iskhilaafaan fii caybin cayb bay isku khilaafeen waxay isu khilaafeen ceebtan intaad haysay bay ku dhacday iyo maahe waktigaa adiga ceeb horeo qadiima hayd ceeb xadiie yaa laisku qabsaday waa ceeb cusub iyo mah waa ceeb horaa laisku qabtay walow ikhtalafaa hadday iskhilaafaan fii ceebin ceeb yumkinu ay suuragal tahay xuduuhu ceebtan inay soo darisay cinda almushtari kii soo gatay agtiisa inay ceebtan kusoo dariday waxay suuragalay tahay ayay isu khilaafeen faqaala albaayicu baa wuxuu yihi xadatha alcaybu ceebtan way soo darisay cindaka katada ah, alaabtan ayadaa iyadoo fiican bay ga qaadatay ceebta hadda aad sheegaysa intaad gacantaada ku jirtay bay ceebtan ay ku dhacday oo nusqaantan ay gaadhay ayuu yihi baayici wa qaala mushtari wuxuu yihi bal warkaas sheegta xagga u tur kaana cindaka agtaada ayuu ceebtan ayadaba aheed intaad haysatay ba ceeb qadiima weeye namarkan soo maaratid oo hore sidaasa laisku qabsaday sudiqal baayicu baayicii alaabta lahaabaa la rumeen biyamiinihi midka mushtariga war walba daciif weeyaan mushtariga mar walba wuxuu sheegayaa wuxuu sheeganayaa cadam albara'a in qofka isaga uu dhibaato qabo oo wax sameeyey oo waxaanu sheegaya qofka muslimkana asalka waa inuu saliim yahay qofka wax ku sheega qof muslim wax ku sheega asagaa laga rabaa inuu bayiniya caddayn keeno hadduunan haynin kii wax laga sheegay meel waxaan laguu sheegay ka waran wallahi baanan ahayn hadduu ku waa la siin dilaya waa la deynaya bal kaana indahu bal kaana cindaka buyiri sudiqa albaayicu biyamiinihi ah, maca yamiinihi baa loo jeedaya wallahu aclam sala allahu waslama ala nabiyina muxamed wala alih wasaxbi ajmaciin